الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب السواك هذا كان باب السواك cadayga baabkiisii weeye bal cadiga adigu dee tarqiibkii iyo adkayntii la iskuba adkeeye la isku dheerinayay iyo bal umuurihii kuba tacalluqsanaa ayuu baabkiisii yahay <clears throat> waxaanu halkan kolley waxoogaa yar oo ama kalaam fiican buu leeyahay imaam nawowi qolooyinkiina sharaxayso ma wada qaban karo siwaaga iyo umuurihiisa kuba tacalluqsan waxaa adaladiisana kaba mida isagoo ahlu luqo kaba soo naqlinaya laftigan siwaak markan idhaah waa amar luqo uun يطلق على الفعل وعلى الcuud اladي yustaaku bh yutasawak bih macnaha waxaa luqada markan eegno ficilka naftiisa waa cadayashadan ruuxu cadayanaya siwaa kuwa la yidhaah aaladan ama waxaan lagu cadayanaya siwaa kuwa la yidhaaho markaa ficilkii oo cadayashadii ah iyo wixii lagu cadaynayay labadaba lafdigan siwaaka waa la yidhaahaa bal markaa umuuro kale oo dee luqada iyo waxaa kuba tacaluqsan inuu sunno iyo inuu waajib ahayn fii xaali min alaxwaal oo dee marka la eego culimada caamadoodu siday kuba tegeen waa sunne waajib maaha walow dee sunno adag uu noqonayo marka haddii salaad loo kacayo haddii kayrkeedba barhkood baa uu ka soo naqlinaya halkan inay ijmaac soo naqlinayaan inaanu waajib ahayn <clears throat> waxaan usoo naqlinayaa barhkood inay kaba soo naqliyeen daawud daahiri imaamka macruufka ah inuu yahay waa waajib walow salaadu aanay kuba burahayn markaa salaada loo kacayo isxaaq ibnu rahaweyna waajib uu kaba dhigay bal xataa salaadii uu leeyahay salaadiisi laakiin yaanay kaba sugnaanin be ayaa kuba buraysa laakiin wuxuu sheegayaa aimada inaanay arrinkaasi kaba sugnayn waa waajibe laakiin sunna uu yahay bal qowlka ahlu <clears throat> masalena waa eegaya idinkaa taa baxsin doona bal isu yargeyn doona oo uu leeyahy xataa haddii da-ud الظaahiri ay kaba sugnaato inuu waajibiyey lam tadura mukhaalafathu fi اnciqaad اlijmac calى اlmukhtaar aladi calayhi اlmuxaqiquuna wاlakharuun ijmaacan aan leenahay waa guntamay mukhaalafada da-ud waxma yeelaysa waana imaam macruuf ada mujtahida ayuu leeyahay qowlka iyagu muxaqiqiintu ay idhaaheen bal markaa kolley waa masalo dee imaka anan yar taxriirinteeda ujeedina mala ay roon tahay ruuxu wuxuu isagu baxsaya ayaa roon eejanibka maxaa sababtan aanu walow uu mujtahid yahay aanu inciqaadkii ijmaaca aanu darar u keenayn ama ijmaacuu iska gubaguntamaya isaga la-aantii isagoo isaga khilaafkiisu joogo bal taas waaba dee janib ay tahay waa janibinta aan leeyahy bal yar masalada eega oo baxsiya iyo qowlkan uu leeyahay de adigu tan muu wada goyn muxaqiqiinta taa doortay buu leeyahay cidda khilaafsan iyo labada qowlkeebaa raajixa waa masale waxaan filayaa nadar uu kuma sugan yahay ama eegid u yar baahan iyo baxsin waa umuure adigu bal muhima ayuu leeyahay qolooyinkiina sharaxa islama garan karo inaan isku nusqo nahay aniga marka uu siwaagaas soo naqliye labada arrimood een luqawiyinta kaba soo naqlinay uu soo naqliyey ayaa wuxuu soo naqliyey in lafdigiisa luqa marka la eego la tadkiiriyo oo asiwaak lafdi mudakara uu yahay lays buu ka soo naqliyey mana aha lays ibnu sacada waa nin luqawi ah wa tuaniisuhu lcarabu ayضa markaasaa waxaa cibaaradan uga jeeda wuxu uhi qaala lazariyo hada min cadadi laysi oo macnaa cayn iyo daaliya laba daal baa ii taala laysna waa kaa marka horeba soo sheego ufasiro waa cadadkan ama lafdigan buu ku fasiraya min aqaalid اqabixa waxaan leeyahay hadda aynu isku noqono nusko ama idinkana lafdiga cayn ay taalo kollay lafdiga sawaabkiisu waa gudad layt gudad bay kaba cabiraan waana hadalkan hadalka lisaanulcarab kuba sugan weeye cibaarada ku sugnaydna gudad bay hedo tan uu sheekh weliba fasirayo ee uu aqaalida kuba fasiraya bal waynu eegi doontaan haddii lafdiga cayn yaallo waa qayn halkaas waana gudad macnuhu <clears throat> wuxuu uhi markaa muصنifku raximah الlahu taعalى xadaثna qtaybaة بن سacيidi وcmr الناqid وزhayr بن xarbin qaaluu waxay yidhaaheen oo saddexdaa sheekee muslim leeyahay xadaثna سfyaan عan abi الزinaad عan الأعrج عan abi هurayrata عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم qaal anhu qaal sanadka cid inagu cusubi ma jirto sufyaanna waa sufyaan ibnu cuyeyne kaa sheekada muslim ee saddexdii ay xadiidka ka wada wariyeen waa maaha sufyaan thawriya waa isagu sufyaan ibnu cuyeyne un wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh lowlaa an ashuqa calaa ummatii ay lowlaa makhaafatu an ashuqa inaan dhibo oo waxa weeyaan wax mashaqo iyo dhibi ay uguba sugantahay aan dee iyagii ilzaamiyo ka cabsi aan ka cabsanayo nacaya haddaanay jirin iyo karaahada aan taa nacaya mashaqada calى lmu'miniina dadka mu'miniinta wa fii xadiidi zuhayri calىa ummati ixtiyaadkii muslim iyo waraciisi iyo itqaankiis iyo jaanibkan oo saddexan sheekha uu leeyahay ayaa lafdigan dee laba waxay ku wariyeen calى lmu'miniina ama zuhayr ibnu xarbin isaga laftigiisu muxuu ahaa xadiidka calىa ummati ummadayda dee kolleyna waa ummadii ijaabo oo waa mu'miniintiuna waa isla macno e dadka mu'miniinta ama ummaddayda inaan dhibo cabsi aan ka cabsanayo ama nacaya haddaanay jirin oon taa nacaya la amartum waxaan amri lahaa bistiwaaki cadayasho ay cadaydaan cinda kulli salaatin salaad kastaba agteeda oo salaad kastaba marka ay u kacayaan laftigii salaadna imaka mudlaqa ah weeye salaaddii waajibkayd iyo tii sunna ahaydba laftigani waa ku wada dhacaya bal markaa salaad kastaba marka ay ukacayaan waayo way istaagayaan ilaahay bay la munaajoonayaan qur'aankii bay aqriyayaan dee cadayashadiina tatiir afkii la dahiro oo la nadiifiyo waana halkii qur'aan kuba sooba maraya iyo ayaa kuba sugan iyo dee waktigaas bal matalan haddaba waxaan amri lahaa inay cadaydaan salaad kastaba agteeda taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley lafdi bukhaari maca kuli salaatin baa cinda bedelkeeda taalay salaad kastaba maceeda de waana isla macno uun lafti isagu mucallaqa uu kuba wariyo tacliiq jasmina waaba dee cinda kuli wuduءi no bal markaa taasna aan kaba qaadanayna sunanimadka xataa markaa la weysaysanayana dee cadaygu uu suno yahayba <clears throat> bal xadii axaadiis eh, kaleo si waaga ku tacalluqsan baa inoo socon doonta kan duruqdiisu imika dariiq kale uu inoo soo naqlinayo xadiidkani leeyahay ma jirto xadiidka kuba xiga waa xadiid caaisha ayaa inoo raacaya xadiidku markaa wuxuu daliil u yahay horta sawaab saa ay caamatu ahlilcilmi ay kuba tegeen cadaygu inaanu waajib ahayn waayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan buu ku yidhi haddaanan mashaqo iyo dhib waxdee ummadda markaa taa aanan uba nacahayn ama anta aanan kaba cabsanayn waan amri la macna waan ku waajibin lahaa weeye waayo suna waa joogaa sunu inoo yahay taas de ama fadli ahaan ha noqoto iyo tarqiib ahaan iyo iyadoo taa rasuulkii ilaahayna ficilkiisi inoogu jideeyay aqwaashiisna way jiraanba bal axaadiista dee siwaagiyo waxaa kuwa soo aroortayna axaadiis badan oo tacaduday oo durug kala duwana loo aimada qaarkood sida abu nucaym iyo ba ay mualafaad gaara oo siwaagowna ay kaga hadleen ay dejiyeen oo in badan oo taa kaba mida khaasatan kitaabka abu nucaymna xaafid ibnu xajar kitaabkiisan talkhiis ulxabiir axaadiiseeda uu kusoo ururiya ama uu kusoo talkhiisiye axaadiisiita kitaabkaa kuba sugnayd haddaba sunanimadkii waa jira ee arrinkan uu rasuulkii ilaahay mashaqo isagoo nacaya inay dee dadkii muslimiinta waxay ugu sugan tahay uu iyagii ilzaamiyo uu ka tegey waa iijaabkii weeye bal markaa sunanimadkii markaa xadiidku daliil bu unoqonaya waana taa caamata ahlicilmi barhkoodna ijmaaca sababa naqlinayaan oo shaafici baa wuxuu yidhi hadduu waajib yahay rasuulka ilaahay uu amri lahaa sida waajibaadka kaleba uu amro ama dee dhibi ha ugaba timaada ama yaanay ugaba imanin be arrin kalena xadiidkan culimadu ay daliishadaan nooxaa buu yahay waa iyagoo bal matalan le xadiidku wuxuu daliil u yahay amarku marka uu dee aanay qaraa-in kala jirin isagoo mudlaqa yimaaday inuu wujuub faa'iideynayo waana masaladii kutubta usulka waan ku aragnay aan kuba soo marayno xaqiiqadiisu amarka ah ama asalkiisu marka aan wax ka sarfinayaa jirin waa inuu wujuub faa'iideynayo xadiidkan baa loo daliishaday oo sida loogu daliishadayna dee inay haddii amarku sunno iyo waajibba uu wada keenayo oo uu xaqiiqada sunnaa kuba yahay sunanimadkii waa joogaa lama kor yeelin shaygan rasuulka ilaahay uu yihi laamartahumna waan ku waajibi lahaa wayo amra ijaabin baan amri lahaa marka amarka asalkiisu waa inuu wujub faa'iideynayo bal taas ba iyada xadiidkan tanna iyada inooguma sugan <clears throat> de waxaa kaloo dee fadiilada siwaagu leeyahay iyo in de aad la isugu adkeynayo cinda kuli salaatna xadiidka way inooguma sugantay bal umuurana waa ay jiraan inoo soo socda kolleyna sharaxa si fiican buu u khulaaseeyaan leenahay meelaha ay sunno tahay iyo awqaadaha waayo waqti baanin haysan iyo umuuro kaleo kuba tacalluqsan kayfiyada loo cadayanayo umuurahaase sharaxan si fiican bu de cibaaradiisii aada u dabacsanayd ee macaaneyd ee de bal matalan tiina waa kusoo cardiyay nawowi xdثna أbو qrayb محamed بن العلاء qال xdثna بن بشhr عن مسcr عن المقدام بن شhrيح عن أbيه qال أنه qاaل bal sanadka ibnu bishrigan horeynu usoo marnay laakiin dee magaciisaynu kuba soo aragnay moxamed ibnu bishrin alcabdi waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid oo hiqa ah horeynu kitaabka usoo aragnay imika ibnu bishrin baa inoo dhacdee magaciisa moxamed baa la yidhaha kitaabkana waa inoo horeeyey miscar ibnu kidam imaamkaasna waa inoo horeeye laakiin labada nes dhalaal arkaa imaka caawa inay inoogu horeyso axaadiistooda kitaabkuna ma badna miqdaamku waa nin dadkii marka la eego taabiciinta ugu dambeeyey ayuu la wakti ahaa la mucaasarooday laakiin saxaabo uu arkay oo isaga aragtidooda ay u sugnaatay saxaabi ma jirto sidaa daraaddeed atbaacu taabiciintii unbuu ugaba mid yahay walow dadkii taabiciintii ugu yaryaraa uu la wakti ahaa abihiina waa isagu taabici weynba weeye shurex ibnu hani bal waqtigii rasuulka waaba soo gaadhay laakiin salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rasuulka ilaahay lamuu kulmin waa taabici weynoo bal markaa saxaabadii ama khulafadii intoodii badnayd hagaag usoo gaadhay waqtigii rasuulkana kolley malaa nin roonbaabu ahaa waqtiyo dambe ayaa waxaan filayaa markii jihaadadu ay kaba socdeen muslimiinta cubaydllahi ibn abi bakra isagoo laba socdo halkaa laguma dila shurex ibn hani cali ibn abi aalibna asxaabtiisi iyo dadkii in badan laasimay buu kaba mid ahaa waana nin hiqaa shurex ibn hani waana kan caaisha xadiidkan inooga warinaya qaala wuxuu ihi shureyx ibnu hani sa'altu caaishata caaishaan weydiiyey oo waxaan ku idhi qultu biayi shayin sheegeebuu kaana ahaa yabda-u nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay muxuu ku bilaabi jiray idaa dakhala beytahu gurigiisa markuu soo galo waxa ugu horeeyuu laba yimaadaa maxay ahayd taasuu weydiiyey waana dee salafku say ugu cinaayoonayeen rasuulka ilaahay axwaashiisa o dhan inay ogaadaan ay u tatabucayeen wax yar iyo wax weynba ay doonayeen inay ka ogaadaan si ay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee uguma daydaan taas ayuu iweydiiyey bal marka guriga uu soo galo waxa ugu horeyn samayn jiray qaalat caaisha waxay tihi radia allahu tacaala canha wa ardaaha bisiwaaki yabda-u waa bilaabaya bisiwaaki cadayashuu ku bilaabayay oo bal marka waa de siwaagii fi jamiic alawqaat shay mustaxaba weeye waxaana weye waaba sida xadiidkuba yimi uu bukhaari isagoo mucallaqa siqata jasm ku wariya siwaaku matharat lilfad mardat lirabb afkiina dahaar u yahay ilahiyna subxaana watacaala uu raali gelinayaaba bal haddaba ihtimaamkii badnaa u rasuulka ilaahi uu ihtimaami jiray uu badsan jiray taas bay tani tahay oo isagoo eesa inoo soo socota markuu hurdada ka kaca cadayanayay arrinkan uu dadka kuba adkeeyey ee ah cinda kuli salaat iyo maca kuli wudu'na kolley uu laba imanayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa haddana markaa uu guriga soo galana waa cadayan iyo caday buu kuba bilaabaya kolley culimaduna waxay idhahaan waqti kastaba mustaxab buu yahay laakiin waa sii kala adkaanaysaa uno awqaado dhowray tiriyaan ay leeyihiin waa markuu istixbaabkiisu uu sii adag yahay manaa salaada oo kale marku loo kacayo taas ee uu ruuxu tukanayo xadiidkan baaba inoogu sugnaydaan aan kaloo soo baxnay cinda alwudu'na waa ta aan leenahay waa soo aroortay maca kulli wudu' baaba soo aroortay oo iyadana sunno weeye qur-aanka marka la aqriyayo oo de waxa weeyaan afkiisii loo dayro loo nadiifiyoba marka hurdo laga soo tooso xadiidna waaba inoo soo socda afka haddii wax isbedeli ku yimaadaan oo isbedelka ay yidhaahaan dee jawaanib buu kaba yimaada isagoon muddo wax cunin tagayur afkiisa waa kuba imanaya wax raa'ixa karihale uu cunay tagayur afkiisa way kuba keenayaan in badan uu aamusnaado oo aanu hadlin afkiisa waxbay kuba keenaan si ay dee culimadu yidhaahaan hadal badan iyo waxyaalaha karat alkalaamna waxaa dhici karta inay iyadana nooc tagyiir ay kuba keento ama tagayur bal markaa cinda tagayur اfahmi oo kale kolleyna madhabta shaafici waxaa mashhuur kuba ah bacda zawaal ruuxii soomana in dee waxa weeyaan sunno u ahayn ama karaha ay too sababtuna nas kuba yimi ma aha ee waxa weeyaan axaadiisan uba tegi doone ah ruuxa saaimka khuluufkan lownkan afkiisa iyo tagayurka cunto la-aanta anuu muddo wax cunin kaba imanaya ee ah adyabu cind allahi min riixi miski ayay leeyihin waa suulinayaayo waktiga uu lownkaasi muuqanaya ama dee khuluufkaasi muuqanayana waktigaa dambe taasba weeye walow dee laftigan imika xataa xadiidkan cinda kuli salaat nasa-iyo oo dee madhabta shaaficina laguma tiriyabaabay u daliishadeen inaan xataa waktigaasna karaha aanay ahayn ama rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo sooman inuu cadayn jiray iyadoon la kala qaadino e waxaana yidhaaheen qolooyinka aan qowlkooda taa ahayn arrinkani maha oo xaf ku tacalluqsan khulufku wuxuu ka imanayaa calooshan maran oo kaleta ama ha la cadayo ama yaan la cadayni waa wax jiraya markaasoo cadayguna maba suulinayo oo bal waxaan leenahay de waa madhabka wixii macruufka kuba ahaa kolley in badan oo culimada kamidana qowlkooda ma aha waxyaalihii qowlkooda xoogeynaya adilo ahaana meesha way jiraan bal umuurahaas de waxaa kaba mida markaa ruuxu gurigiisa soo gelayo ama gurigiisa yimaadana cadaygu waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh laba iman jireen وxdثnي abو bكر بن نافع العبدي qال xdثna عبدالرحمن عن سفyان عن المقدام بن شhريح عن أبيه عن عائشhaةa xadيثku waa kii hore un sanadka intiisa dambena laba nin isdhalay iyo caaisha waa inooguba sugantay qeybta hore ayaa isbedeshay sufyaankan sanadka ku jiraana waa imaamkii weynaa sufyaan thawriya sufyaan ibnu cuyeyne maaha cabdiraxmaanna waa imaamkii isaguna cabdiraxmaan ibnu mahdi abubakr ibnu naaficna hore ayaynu usoo aragnay sheekha muslim naaficana waa awowgii aabihii maaho oo dee kunyadiisan iyo san u shuhroobayo nisbadan magaciisa saan soo sheegnay horeba mحamed iبn aحmed ibn naafic baa la yidhaahaa markaa naafic awobuu noqonaya mحamed iبn aحmed ibn naafic lakin waxa aad mashhuur ugu yahay waa abubakr ibn naafic اcabdi nisbadan dee reer cabdiqays loo nisbeyn muxuu yihi an caiشhata an الnabiya slى الlahu عalيه wasalam kana wuxuu ahaa idaa dakala beyta gurigiisa markuu soo galo yabda bisiwaaki caday ayuu ku bilaabi jiro oo waxa ugu horeeyuu laba yimaado taas bay ahayd waana ta aan leenahay fi kuli axwaal sunaba weeye de awqaada haba kala adkaadeen waktigana dee nooskan baabay noogu yimi <clears throat> xadaثna yaحya بن xabيb الxاrisiy qala xadaثna xmed بن زayd عan غaylana whu بن jarيr الmacwariy عan abi burdata عan abi muسى qala anahu qaala dakltu عlى النabiyi slى الlahu عalيه waslم وdarfu الsiwaaki عalى lisani bal xadiidka kolley intaanan gaadhin khaylaan ibnu jariir waa nin hiqa ah waxbana imaka casharkaa yar dheeraan karo oo ruwaadda kuma joog joogsanayo eh, laakiin waxaa meesha eh, halkan aan aqriyey almacwariyo anigoo imaam nawowi dee si uu ku dabdiyey raacaya waxaanu imaamku leeyahay raximah llahu tacaala almacwari iyadoo miimta la farxiyo cayntuna reebantay wowduna ay kor dhaban tahay mansuubun ila lmacaawili badninns waa adigu reer ajbi kaba mid ahaa ama jirib kaba mid ahaa weeye waxaana sheeku raaciya arrinkan aan sheegay oo aan miimta waa halka ishkaalku ka imanayo miimta in la dabdiyo fatxo laguma dabdiyo mutafaqu calayhi cinda ahli lcilmi bi hada lfanni musarixuuna bihi ahlucilmiga fannigan dadka aqoonta ule ansaabtiiyo waxyaalahaasi siday ku dabdiyeen weeye taasay caddeeyeen waana dee hortiiba uu yidhaaho imaamkan weyne samcani kitaabkiisan alansaab ee waasaca ah uu kuba yidhaaho laakiin arrin baa jirta yar tacaqub oo ibnulasir leeyahay kitaabkiisan <laughs> dee alubaab ama dee waxa weeyaan laba yidhaaho oo waxa ay tahay oo dee lubaab lansaab buu ku magacaabay oo kitaabka ansaabe uu leeyahy samcani waa madbuuc isaguna dabcaadkiisii hore miyaa lagu maducey de taas bay ka taswireen waana kitaab de ilaa saddexiyo toban mujalladoo janibkaas ansaabta waa kitaab weyno kollay xaafidka weyne shairkiina leeya ama kutubta waa kitaabkii asalka walow kutub lansaab ay iska fara badan tahay marka ibn aljazari ayaa waana raggan ibnu asiirada mid kaba mid ah ayaa raggan walaalaha ayaa soo gaabiyey kitaabkao dee saddex mujalada iyaba lagu madbaceeyo lubaab lubaab lansaab buu ku madbaceeyey isagu waa sheekha nawowi matiisa ma soo qaday waa taa ansaabo dee uu kaga horreeyey samcani nawowiye ayuu ku bushiyaa wuxuu isagu raajix yeelaa in la yidhaha almicwaliyo bal marka waa arrin u baahan tatabuc iyo dabdi oo imakaalkan aanan jasmin ahayn oo isagu wuxuu ka dhigaa inuu dee taas ay tahay kitaabka lubaab ansaabna suyuuti baa sii gaabiyey oo isaguna waa kitaabka ansaabto lub isaguna labadoodba waa wada madbuucun saddexu waa madbuuc lubu luban buu ku magacaabay o isaguna waxaad moodaa qowlkan ibn inuu u iilanayo oo bal markaa waa arrin imaka ma ee sheekhu laakin tan leeyahy ahlfani taasay iskuba raacsan yihiin de qolooyinkaasna waa kuwa ictiraadkaas leh bal markaa in waa arin kolley u yar baahan waktina man helin adigu tatabuc u yar baahan oo de xataa haddaa wakti helo wa dee markaa saacada lagu jazmin kara maahe wuxuu baahan muddo weeye in la yar baxtiyo lawada tatabuco si bal qowlka halkan aan aqriyayne sawaabka ah ama aan leyna waa ka raajixa sawaabma odhanayo raajixa aan u markaa u jazmin karno andhaafi markaasi qaala wuxuu yihi abu muusa odhanaya dakaltu calى الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan usoo galay walxaal darafu siwaaki cadayga caaradiisii calaa lisaanihi carabkiisa korkiisa uu saaran yahay anaa rasuulka ilaahay waa cadayanayay maha gurigiisuna xataa meel gurigiisa kaba baxsanba waa ku cadayanayay kolley dee culimada qaarkood kaba dhiga bab matalan yar nooc dee waxa weeyaan isagu inaanu dee meelaha dadka dhexdooda iyo masaajida iyo in lagaba roon yahay oo kale kale waxaad moodaa waa baab tandiifun ama tadayib unoo dee isnadiifin iyo tadyib af weeyaan oo waxba iyadana murucadana waxba yeeleyso kuwa wax kusuganna ma jirto waxaa la arkaa qawlkooda xataa saa qordon iyo kayrkii aba ku yar celceliyaan oo kale ay leeyihin meelaha maxaafisha iyo dadku halku isugu joogiyo masa ay isugu yimaadiya masaajidiyo waa nooc si waxay izaalat lqadar bay kaba dhigeen wax qadar oo la iska ayay kaba dhigeen oo ay dhahaan waa laga rooye kolle waxaan filayaa qowl sawaabo maaha ama qowl raajixa maahe waa usoo galay arrinna waa u lahaa manaan u sheegin inu guriga ugu yimid ee meel kale ay ahayd iyadoo rasuulka ilaahay carabkiisa uu saaran yahay daraftii cadaygu uu saaran yahayoo culimaduna waxay leeyihin de maaha waxaan la cadayayaa ilkaha uun oo yidhaahaan waxa roona cardi in loo cadayo darafkii ama carabkii oo kale iyadoo deesiyo xataa xanagii iyo waxyaalahaas oo dhami de waa umuurihii afkii oo dhamiba tandiifka iyo in la nadiifiyo uba baahnaa xadiiskuna waa xadiis dheer buu ahaa intan buu sheekh kaba soo qaatay walow aanaynan muslim aanay u badnayn inuu axaadiisa ikhtisaarsado E, isagoo dheer buu keeni doonaa laakiin meel dambe u kitaabka dhexdiisa imaaro waana xadiidkii ay kuba sugnayd rasuulka ilaahay isagoo laba nin oo kaloo ilmaadeeradii adigu ay isku reerahayn ay wada socdaan inay u wada yimaadeen salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxay iyagu markaasna maymooday waa de umay sheegina arrintaay usocdaane labadoodii markay rasuulka ilaahay soo gaadheen ayaa mid kastaa weydiistay shaqo ama inuu caamil kaba dhigo weydiistay oo markaa isaguna taas kula muu socon maanu ogeyn dee adigu rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkii macruuf yidhi anagu camalkan uma dhiibno ruux dee isagu isa soo sharaxay oo kale ama dee isagii doonaya dalbay ama dee taas uma dhiibno camalka iyaga taas buu rasuulka ilahay kaba cabiray lakin isaga waktigaas nafteeda isagoon kula jirin taas ayuu isaga yaman uba diray oo uba magacaabay dee umuro kalena way laba socdeen oo xadiidkaa dheer ayay kani qeyb kaba mida ahayd bal bukhaari waxaa kuba sugnayd isagoo inoo soo naqliya rasuulka ilaahay xataa marka carabkiisuu marinayo kaloo si wuxuu matagaya ama sawd aada moodo kaanahu yatahawac ama yataqaya in dee lagaba maqlayo markaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh u yimaadeen isagu taas ee imanka xadiidka inta kale way dambaysaa intan buu kaba soo qaaday dee baabkii cadaygun baan joognayo xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna hushaym an xusayni can abi waa'ili can xudayfata qaala anahu qaal ragga hore aynu usoo wada aragno cid cusubi ma jirteen qaala wuxuu yihi xudayfat bn اlyamaan kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaama marka uu kaco liyatahajada si uu salaadii habeennimo u tukado taas oo tahajud asalaatu fi leyl weeye ama hurdo dabadeed salaada loo kaco marka hurdadiibuu ka kacay wuxuu u kacayaana si uu salaad u tukado yashuusu wuu marmarin jiray faahu afkiisa ka caday uu cadayan jiray weeye oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa u kaco ee u kaco si uu tukadaba wuxuu afku waa cadayan jiro o dee hurdo waa ka soo kacay waa sabab keenta in la cadaydo salaad buu tukanaya salaaddu iyadna waa sabab keenaysa in de ama istixbaabku uu sii adagya in la cadaydo labada arrimoodba way ku kulmeeno yashuusu macnaa waa yadluku oo waa marmarinaya weeyaan taas waa shoos dalku asnaani bisiwaaki cardan buu sheeku aimada qaarkood lugawiyiinta kaba soo naqlinay iyo muxadisiinba waa carabkoo si dee adigu me cirkihii oo la marmariyo cadaygii si cardi anduulka in dulku dee kolley waa laga roon yeedhaa intaasi ciridkii uu dhibi ay soo gaadho sa dee fiicane ruuxiina dee maslaxay ugu sugan tahay madara aanay ugu sugnayn waa iyadoo cardi loo cadaydo bal taas baaba la yidhaha barhkood ashaws macna algasli oo kale tanqiyo waa alfaada isku dhow tandiif intaba kuwa fasire taas buu ihi إida qaama liyatahajada yashuusu faahu bisiwaaq marka halkana wuxuu leeyahay luqada oo kale isaga waa shay dee iyadna mufiida ah, kollay walow aan wax lamida soo aragnay oo afcaasha kalean barhkood soo aragnay hajada waxaa la yidhaha marka ficilku hulaaثi yahay ee hajada yahjuduhu juudan macnaa uu seexday weeye oo hajada yahjuduhu juudan waa seexasho lakiin haddii tafacala wasanka dee khumaasigaa khumaasigaa laga cabiro tahajada la yidhaaho macna waa kan oo dee salaadan waaba tahajud salaada habeenkii gelinka dambe la tukado ee guud ahaanba maha rabadaan kuma koobne taas ama hurdo dabadeed laba tukado tahajud baa lagu magacaaba marka macnuhu waxa weeyaan tahajadana waa kharaja min alhujuud hurdadii buu ka kacay baa macnuhu noqonaya hurdadii buu naftiisii kaba suuriya dee isagoo salaadan uba kacaya oo waxa weeyaan buu leeyahay taxanase iyo ta'asame iyo taxarajo iyo barhkood aan ta'asama soo aragnay kuwa kalena ay laba midiine taxanasa ayaa macnuhu wuxuu ahaa walow asalka hore xisi iyo ism iyo xaraj dee dembi iyo waxa uu ahaa marka maadada laga cabiray ama wasankanta facala taxanasa macnaa wuxuu ka dhex baxay weeye xansigii ama ta'asama dembigii buu ka dheeraaday uu iskaba ilaaliyey taxaraja wixii xaraj ku sugnaa buu iskaba ilaaliyay tahajadana hurdadii buu ka tegay bay noqonaysaa hurdadii ayuu kaba tegay oo macnaa muxuu kaba tegayna wax kale maaha waa salaad uu tukanayo ida qama lytahajada yashuusu fahu bsiwaak xadaثana isxaq ibnu ibrahim qala akbarana jariir can mansuuri xa وحدثنا بن نمير قال حدثني أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل bal سندku الحمد لله de haatan imika muddan soo socono nin ninka yar أحاadiistoodu kooban tahay mooye ragga أحaadiistoodu badan tahay haatan soo wada aragnaye meeshii maxaa jira un laba sanad baa imika halkan oo meel ku kulmaya ama dee isugu imanaya xada inta ka dambaysa un adugu bal matalan halka dee taxwiilkan uu laba yimi sheeka ka dambeeya ayaa meeshii jiro mid waa imaamkii ina rahaweyh baa isagu jariir buu ka wariyey jariirna mansuur waa taa haddana wuxuu ku laabmay sheekhu leeyo ibnu numayr ibnu numayrna dee san ognahay waa maaha ibnu numayr aabihii baa imakaba inoo soo socdee waa maxamed labadooda waa la iska iqlaaqe waa maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr ibn maxamed ibnu cabdillahi baa aabihii ibnu numayr cabdillahi ibnu numayr kaba warinaye laakiin sheekh kale u raacsan isaga aabihii cabdullahi ibnu numayr iyo abu mucaawiyu ka wada warinaya labadoodna waxay ka wada wariyeen acmash markaa yaa siman imika halkan mansuur ibn lmuctamir iyo acmash sulayman ibnu mihran baa imika halkan siman oy ku labadaa de ay kala leeyihiin labada imika acmash iyo mansuur baa labadoodu ka wada warinaya abu wail waa markaas dee waxa weeyaan salama ayay kaba warawayaan wy kilaahuma can abi wailin can xudayfata qaala markaa wuxuu yihi xudayfa waa xadiidkan kaba soo baxnay un kana rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam ida qaama min allayl bimilihi oo waa maxay yashuusu fahu bisiwak waa intaa lakin maxaa ka maqan un walam yaquluu qolooyinkan dambe may odran liyatahajada intaasun may odran lakin xadiidku waa kii un ida qaama min allayl yashuusu fahu bisawak de kolleyna salaad buu ukacayay markaa habeenkii kaceen dariiq saddexaad oo xadiidku leeyihina waaba kan oo muxuu yihi xadaثana mحamed بن المثنى وبن بشhاr qala xadaثana cabdالرحمن qala xadaثana سfyاn عan maنصuر وxuseyn والأcmaش عan abi waئl عan xudayfata waa sida ii taala bal نسqooyinkiinana kolley inan ogaado yaaban ubaahnaybe aniga sida ii taalla waa xarako qalam maha dabdi imaamu xataa nawowi dabdiye oo kaba hadlay maaha waa kordhow iyo dee hooslogan qalam xarakadan qalamka un lagu xarakeeyo wax taasba weyo inta badan la ictimaadsan ayaa waxaa ii taala xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qala xadaثna cabdالرحمن xadaثna سfyaan عan mansuri lakin maxaa ii dhacay وxusayn واlأcmaشhu saasa ay xarakeysan idinka maxaa xarakeysan bal nusqooyinkiina naam bal marka kolley ishkaal adag bay iska noqon kartaa lakin waxaan ku tirinaa khada madbacadeed inay tiya qalb waayo waa xarako qalam imaam nawine umuuraha hadday tahay waa ku baraarujin lahaaba kolley sawaabku waxa weeye meesha sufyaan baa saddex sheekh leh waa sufyaan athawri mansuur iyo xusein iyo oo mar dhaweydna aan soo haynay isagoo wax kaba warinaya oo waan soo haynayba xadiis imika aan naga dheerayn ayaynu kuba soo arinay isagoo xusein kaba warinaya marka mansuur iyo xusein iyo acmash way siman yihiin sufyaan baana xadiidka ka wada wariyay marka waxaa sawaabku noqonaya in waxusaynin walacmashi taas la yidhaaho la wada jaro mansuurna ay ku cadfan yihiin sufyaanna saddexdooda uu ka wada warinayo saddexdooduna waxay ka wada warinaya abuwaail oo waa markii hore baan soo aragnay acmash iyo xusein abuwaail inay ka warinayeen labadii sanade hore inoogu sugnaayeen ee labadii sanade hore xadathana hushaym can xusaynin can abi wail kii labaadna maxaa kuba sugnaa xadathana abi wa abu mucaawiyata can ilacmashi wa can abi wailin imikana waa ti uno sufyaan thawri ba halkay imika saddexdoodii ka wada wariyey saddexdow sheekh bay ahayn can mansuurin wa xusaynin walacmashi oo markaa la wada jaro weeye oo tan kale waa adigu qalabka un xarako qalam lakin way dee jirta sa nusqooyinka madbuuca inay wada dhaceen umuurahaasi عن أbي وائل عن xudayفة أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم kana wuxua إida qaama min الlayl waa saa riwaayadii qolooyinkii dambea tan sufyaana ay waafaqsan tahay yashuusu faahu bsiwaki bal xadiiskaasna waan kaba baxnay macnihiisu waa cadi ahayen xadaثna cabd بن حmaydi qala xadaثna abu نuعaymi qala xadaثna ismاعيل بن mسلم qala xadaثna abوالمتawkل أna بنa cabasi xadaثahu أnahu bata bal xadiidka cabdi bnu xumayd iyo abu nucaym fadl bnu dukayn in badan baan soo aragno horaan usoo aragno waa dadka badan ee kitaabka kuba badan ismaaciil ibnu muslimna waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah kale waa nin roon oo marka la eego siqaaru taabiciin la mucaasaroode dee ru'yadaasun baan sugnaanin waa kuwa xafna xajar dabaqada lixaad ee ruwaada kaba dhigo oo adigu bal markaas waa ninkaas de adigu axaadiista kitaabkana kuma badnee dhowr un buu leeyahay abulmutawakilna kunyadiisan waa kuba shuhroobay ee waxa weeyaan magaciisa cali baa la yidhaahaa waxaa laakiin ii yaalla imika halkan isagoo sheekhu taa qabtay baa sharaxan fasmu abilmutawakili cali bnu da-uud wayuqaalu ibnu da-ud si unba ii wada qorantay waana dee kollay kitaabkayga mala akhdaadiisa qolooyinkiina dee sharaxaysaan sheegaya cali bni da-ud ama ibnu da-ud waa si ay taale laakiin ta dambe ayaa aansan ahayn hadday dabcadiinna taa noqoto waa saxanaysaan sawaabkuna waxa weeye fasma bilmutawakili cali bni da-ud waa la yihi maxaa kaloo la ibnu du-aad oo imaka alifta horaanay jirayna halkana ay hamsatay alifi ka dambayso du-aad la ydhaah ruwaadana kuma badna dadka magacaa leh in yaroo kooban bay sheegaan si guud ay u sheegaan waxa weeyaan oo ninkani kaba mid yahay oo bal suyudi alfiyadiisa waxaa kuma sugnayd baabka muctarifka iyo mukhtalifka caliyun innaaji walad du-aadi waana ninka ninkuu sheegaya ninkan buu sheegaya caliyun innaaji walad duaadi wa abi duaadi labada nin baaba u leeyahy ruwaadiisi guud iyo ibn abi duaadi alciyaadi labadaasaa duaada la ydhaha wixii kale ruwaada waa da-uud oo waa markay kala farqinayaan duaad iyo da-uud ay ku wada yimaadaan ayaa de qaladkan oo kalea dhaca kutubtii iskaba banaanaya Eh, lakiin ruux hadduu xifdiyo dabdiyo oo waxaan dee laguma saxo kutubta gaarkaa iyo baabkaa gaarka almutalif almukhtalif yidhahan waa umuuraha khada ah lagaga baxsado culimaduna de allah ka raaliya ah, de aad bay u cinaayoodeen kutub badanna waabay jirtaayo barhkood dee mujaladaadiisa dee tawdiix mushtabiha uu leeyahay ibnu nasiridin oo kale waa toban mujalad maca mujaladka farisa aan hayaabeen xaafid xajar tafsiirkiisa waa dhowr mujalad adugu bal markaa ibnumakulo dee toddoba gaadi oo kutub waaweyn baa jirta kuwa yarina iskaba sababtuna waxa weya waa si qaladkan looga badbaado markaa labadan isu kay raacun baa ka dambe aad yahay waana nin taabiciya waa ninkan ibnu cabaas kaba warinaya kitaabkana riwaayaatkiisu kuma badna waa xadiis kooban unbuu ku leeyahay oo markaas cali ibn duaad ama da-uudna waa la yidhi oo labada magaciisa labada siyoodba way kuma dabdiyeen haddaba muxuu yihi ana bna cabaasin xadatahu ibnu cabaas baa u waramay oo wuxuu ugu waramay anahu baata cinda nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay inuu agtiisa uu beriyey ama uba hoyday data laylatin habeen oo macnaa rasuulka ilaahay gurigiisii guriguna maqsinna ma lahayn maqsinkaa keliya ayuun baabu ahaa e waxa weeyaan waa inan yaroo qaraabadiisii ahaa markaa welina xad buluq ma gaadhin laakiin waktigaasoo wuxuu u yimiba cilmi doon ahayd iyo bal inuu ogaado rasuulka ilaahay salaada habeenkii uu tukanayay wuxuu habeenkii yeelo inuu ogaado taas buu doonayay walibana waqti uu kacayo gelin dambaa rasuulka ilaahay kacaya intaa hadduu doono waa iska jiifay uun waa soo jeedo ma seexan oo qaradkan uu lahaaba guriguna dee guri kale mahay waa habaryartii maymuuna waa habaryartii habeenkaasna weliba uu soo hoydeno daahir may ahaynba oo dee guriga dee markaasuu meel la jiifsaday rasuulka ilaahay agtiisii ayuu bal markaas isagoo cilmigan weyna inoo soo naqliyo xadiiskuna imaka halkan cadaygun buu usoo qaaday salaad markan gaadho isagoo duruqdiisi ay badan tahay riwaayaadkiisi iyo dee umuurihii iyo wixii salaadii imika habeenimuu rasuulku tukadayy si u tukaday imika uu gooyey inoo lama socoto halkaasay ku imaanaysa oo soo noqon isagoo duruqdiisii oo dhan uu halkaa kusoo aroorin doono uu isagu aroorinayay haddii a la yidhaha isagoo dee riwaayaadki iyo khaasatan salaadii habeenimiye si uu rasuulka ilahi utukaday ay ku wada dhan tahay imika halkan qaybahaasi way maqan tahay intii cadayga unbuu inoo soo qaatiye wax yaroo kooban oo kuba tacalluqsane waa xadiidkaas weeye xadiisku bata cinda nabiyi salى الlahu alay waslam data laylatin faqama nabiy llahi salى الlahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa kacay horta lamay tegin man kii yaraa waaba eegayo rasuulkii waa soo jeedayba intaas waa iska jiifay un min akhir leyl habeenka akhirkiisii ayuu rasuulka ilaahay kacay fakharaja uu baxay gurigii buu ka yar baxay waa maqsinkii halkii daaradii buu u baxay fanadara fi الsamaai samada ayuu dayay uma tala wuxuu aqriyey hadihi اaayata fi ali cimraan aayadan alu cimraan kuba sugan waa labada aayadood ee aayadan iyo ta ku xigta ina fi khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi leyli wالnahaar xata balaga faqina cadaab الnar waa laba aayadood ilaa intaasuu rasuulka ilahi isagoo samadi de waana umuuraha aayadii bal dee tadaburkeed ta-awulkeed baaba laynoo ku camalfal batan waa fikiritaanka hadde fi khalqi الsamaawaati wاlard ayuu intuu saro eegay buu aayadan aqriyay markaasaa muxuu yihi uma rajaca rasuulka ilahi uu soo noqday ila lbeyt fatasawaka waa halkan maxalu shaahidku markuu gurigii kusoo noqday buu cadayday watawada'a uu weysaystay uma qaama uu kacayo fasallaa salaad buu tukaday salaadii habeenimo uma dajaca rasuulka ilaahay markuu tukaday dabadeed isaguna waa ku xidhaybe ayuu markaa jiifsaday uma qaama haddana rasuulka ilaahay intaan weli waagi baryin ayuu kacay mar kale fakharaja uu baxay haddana dabad buu u baxay fanadara ilى الsamaaya samada xaggeeda u dayay fatala hadi aayata aayaddii buu haddana aqriyey uma rajaca fatasawaka uu cadayda markii labaadna oo fatawada'a waa weysaystay uma qaama fa salla haddana waa istaagayo salaadii buu tukaday bal xadiidku si aan sheegaya fawaaid badan buu leeyay lakin fawaaiddiisu way noo wada dambaysaa oo way iman doontaa haddii ala idhaaho arrinka halkan nooguma suganee ruuxii kaca ee bal habeenkii kaco salaadaaba uba kaca ama soo toosa inay arrinkan rasuulka ilaahay yeeray mustaxaba watay samada eegitaankeed iyo aayaadkan ama labadan aayadood aqrinteed iyadoo dee kollay macnahoodii uu soo xaadirsanayo oo samooyinkan iyo abo iyo dhulkan iyo abuurkood iyo umuuraha uu kuma fikirayo taas waaye dabel matalan waaba inoogu sugantao eegitaanka samaduna may ahayd iska eegidune waa tadabur esan wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlardi ilahay yihi bal matalan taas bay ahaydba in haddii uu wuxuu leeyahayna shaarixu haddii uu deesan oo kale mar wax ka badan kaco uu soo tooso arrinkani marka la eego qira'adii oo lagu celceliyo iyo umuurahan cadayga iyo wixii wada mustaxab bay noqonayaan maxalu shaahidkuna waa intan imaka cadayga rasuulka ilahi in markaa cadaydeen baabu khisaal lfidrati fidrada khisaasheedii ayuu baabkeedii yahay <clears throat> bal xadiidka markaan gaadhna ayaa lafdiga fidre iyo waxyaaliha yidhaaheen in yaroo kooban ka sheegi doonaa biidn illahi tacaala khidrad marka fidrada bal khisaasheeda iyo qaybaheeda iyo dee bal matalan taas ayuu baabkeedii yahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزhayr بn xrbi جamيعا xaalayin can sufyaan kolleyna raggani waa sufyaan ibn cuyeyne ninkay idlaaqayaan kaba warinayaan qaala abu bakri wabakan xadaثna بn cuyeynata kuwa kale can sufyaan yidhahan isagu ibn cuyeyne yihi can الزhriy can sacيid bn الmusayibi can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه waslama rasuulkii ilaahay ayuu kaba warinaya qaala anahu qaala inuu yihi alfidratu fidradu sunaba aan idhaahno waa dariiqadii rusushii ee ilaahay subxaana watacaala dadkana marka la eego aadaabta fiicfiican ee dadka uba jideeyey ambiyadii oo dhanna dariiqooda iyo duruqdooda ama sunnahooda ahayd maaha sunihii dee waajibka qaabilayatan ugaba jeedno ooba sunihii waayo bal lafdibay saa soo naqliyeen ama barhkoodna diin kuba fasiray firadna asalka hore waa khilqada oo kale iyo abuurka oo ujeedadu waa caadaadkii iyo aadaabtii fiicfiicnayd ee ilaahay subxaana watacaala dadkana u jideeyey uu dadka matalan fidradoodii kaba yeelayo dee waxyaalaha caadaadkoodii ambiyadii ay la wada imanayeen ay ku dhaqmayeen taasi khamsun shan weeye aw amase khamsun min alfitra waa shaku min araawi laakiin waxay noo soo socotaa khamsun min markaa min alfitra iyadoo riwaayadka qaarkood laba jasmin doono waxaana kolley ay tahay un fidradu intan kuma koobna tobanbaaba baaba inoo soo socda oo kolley macnuhu wuxuu noqonaya un haddii alfidratu khamsan laydhaana cadadkaan odhanaynaa mafhuumo lahaa saa daraaddeed wixii ka badnaa ma anfiyayo haddii la yidhaha dee waxa weya khamsa min alfidrana iyadu waa wax caadi oo dee oo dee intaa khisaashu way kaba badan tahay bal adigu fidradu ama fidrada shan ayaa fidrada kaba mid ah alkhitaanu gudniinkii la isgudayay wاlاstixdaadu istixdaadkuna waa iyadu timaha hoose oo la xiiro weeyaan oo la iska suuriyo ee waa tandiif daraaddeed taas baabay tahay wa taqliim اladfaari cidiyihii oo la guro oo la iska guro wa natfu libdi kilinkiladii wixii adigu dee kaba soo baxaya hadday tima ku yaalaan oo la rifo la googooyo laga gooyo iyadna si aan dhididkan iyo waxyaalahan aanay raa'ixa kariha aana uba yeelan waa nadaafo daraaddeed waa fidradii waqasu shaaribi shaaribtii oo la gaabiyo umuurahaasi fidraday ka mid yihiin weli axaadiis ay noo socota xadaثnي abu الطاhiri وxrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنس عن بن شهاaب عن سعيid بن المصيب عن أbي هريرةa عن رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أنه qاala kale qaala iyo أنhu qaala markay qaalo tahayna أنhu qaala cibaarada inta badan carabka kuba dhufta sababtuna waxa weeye أnahudani waa wax maqsuuda way xadfan tahay une laakiin marka la aqriyayo way haboon tahay o bal dee yar siyaaqa ah ama laqbadii oo kale iyo tarkiibkii baaba kuba fiicnaanaya lakin de waxba riwaayada ma yeeleyso adi lakiin waaba tan imaka halkanina way itaala anahu qaala rasuulka ilaahay ba wuxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh alfidratu hamsun fidradu shan weeye aliktitaanu iskuditaanla iskudo wlاstixdaadu istixdaadkuna de waxaaba iyadna ay tahay bal lafsibaa inoo dambeeya xalqulcana inoo dambeeya waana xalqulcana una waa timaha hoose oo la xiiro waxay yidhahdeen istixdaad waxaa loo yihi listicmaal xadiidati wahiya musa xadiid baa la isticmaalaya waa madishiya waxay loo isticmaalaye dee looba isticmaalayo taasba weeye bal taa waqasu shaariib shaaribtii oo la gaabiyo wataqliim اladfaari cidiyihii oo la guro wanatfu libde ibdi kilinkiladii oo bal waxa weeyaan iyadna la googooyo timihii bal waxay de yidhaahaba malaa saasaa kaba mudan timaha soo bixitaankooday tani daciifinaysa walow haddii si kale lagu suuliyo oo ruuxa taasi ay dhibayso ay xanuujinayso uu xiiro ama wax kaleo waxyaalaha dee masiilka ee timaha daadiya uu ku daadiyo wax dee loo diidaya aanay ahayn ee wanatfu ibdi kilinkiladii oo iyadna timaheedii la rifo bal umuurahaas wey axaadiista axaadiis baa iyao noo dambeyn doona haddii a la yidhaaho inwane oo cashar min alfitra lakiin axaadiisa dhowra u yar dhaxayn doonta yaro kooban un baan ku yar joogsanaynaa kolley waa umuuro cad qolooyinkan kutubtan axaadiista sharxaya meelana kolley ay kalaamka ay badiyaan ay hadalkan kuba badiyaane bal waxaan leenahay lafdigan alfitra in barhkood in badan oo culimada kamida waxay ku fasireen assunna oo markaa laba odrhanayo suni laakiin sunuhu halkan waa dariiqadii dee ambiyada sunadu iyo dariiqadooda ahayd adaabtii fiicnaydee ilaahay dadka uu kuba khalqu uba jideeyey ayaa macnuu noqonayaa wixii waajib qaabilayay ma aho ee umuuraha qaarkood oo culimada qeyb kaba midi ay iyagu leeyihin waa waajib baa jirta ee bal haddaba fidradii shan weeye intaa in ka badanoo way noo soo socotaaye alkhitaan ama alikhtitaan waana gudniinkii oo kale E bal taas isagu fidradii ayuu kaba mid yahay aimada qaarkood baana iyadoo tobanna ay noo gaadi doonto kubad ka dhiga kelimaadkii ilaahay subxaanaه watacaala yihi waid ibtalaa ibraahima rabbuhu bikelimaatin manaa ilaahay inuu kuba imtixaanay kelimaad nebi ibraahim ayay kaba dhigaan umuuraha fidrada oo uu ku camal falay ku dhaqmay oo uu fuliyey inta laguma kalifay isagii loo jideeyey uu dee laba yimi taas baa barhkood kelimaadkaas ayay kuba fasiraane waana taa xadiidka صaxiixa inooguma sugan nebi ibraahim isagoo weliba da'diisu siddeetan iyo ahayd waa markii loo jideeyey inuu iskuday oo taasoo isagoo isaga waa isagoo aada u weyn oo da-daa gaadhay ayuu iskudayba sababtuna waxa weya waqtigii looba jideeye bal khitaanku umuurihii fidradu kaba mid yahay kolleyna waana umuurihii bal matalan la eego inaga diinteenana laynooguba jideeyey culimada bal matalan marka la eego in badan oo culimada ka mida iyo shaafici agtooda khitaanku uu waajibaya ama cinda shaafici jamaaca culimada ka mida khitaanka waajib bay kaba dhigaan aimada qaarkood oo ama la odhan karo aba jaanibkay uga badan yihiin oo iyagu sunno kaba dhigaa waa jiraan oo iyagu sunno kaba dhigaa in xagga dumar marka ay noqoto shaaficiyada agtooda rag iyo dumarba waajib bay kaba dhigaan ama agtooda waajib bay kuba tahay walow dee ay yar kala duwan yihiin oo raggana ay intan dee jildadan xashafada qarinaysa o dhan ay tahy in la wada gooyo dumarkana ay yidhaaheen adnaa juz-un oo dee m halkaas ah in waxay ay ama jildo yar oo in fawqa alfarji ah oo taas in yar lagaba goynaya ay dhahaan yidhaahaan e, aimada badankooduna qowlkaa kale ayay qabaan oo bal sunanimadkaasba xagga marka la eego muddada oo kale dee waxay la waa markii adigu barhkoyn waa inta uu ruuxu yar yahay oo dhan ama marka uu yar yahay iyo intu koraba de waa waktigiisiis joogogo oo lalaba iman kare bal arrinka janibka umuuraha kale waa umuuro cade waa xagga xukumka un oo aan leenahay culimadu xukumkiista way kuma khilaafsan yihin oo barhkoodna waa kuwa waajibka kaba dhigaya badhna ay suna ka dhigaya kuwa iyagu kala qaadaya rag iyo dumarna waa jiraan oo dee raggii waajib kaba dhigayo dumarkiina bal iyagu sunno kaba dhigayo bal taasi waa xagga khitaankii oo kale in laftigan istixdaad waa taa waan sheegnay waxaanay tahay un timaha hoose in la xiiro kollina culimadu waxay leeyihiin ba dee xalqigiisunbaaba walow wax kasta lagu suulin kara isagaa mudan bay leeyihiin oo laftigan baa yimi rag iyo dumarna halkan farqi udhexeeyaa ma jiraan oo rag iyo dumarba ee xiritaanka ay taa xiirayaan iska suulinayaan waxa weeyaan waa wax dee sunnana u ah ama loo jideeyey in oo bal in dumarkiina istixdaadkan haddii dee wax kale lagu suuliyo oo wax kale oo dee kaba hawl yar lagu suuliyana waa dee waa xasanaysa maqdu maqsuudka tanliif buu ahaaba oo kale bal xadiid kitaabka inooguba tegi doona ayaa marka ninku uu guriga reerkiisa ka maqan yaho ama safar iyo waxyaalaha kuba maqan yahay ayaa waxaa yimi waana xadiidka صaxiixo kitaabka waan ku arki doono bukhaarina la wariyey in wuxuu nahiyey rasuulka ilaahay ninkii dee in badan maqnaa in la filahayn oo kale in la sugayn ama aan warkiisa lahayn inuu gurigiisin gurogal ku yimaado iyadoo lama filayn haweenaydii uu isaga yimaado taas ee waa inuu bal matalan si loo ogaado ama waqti maalina yimaada marka xadiidka muxuu rasuulka ilaahay kuwa cilayay xataa tamtashida alshaacitatu watastaxida almugiibatu si ay dee ti iyadu basaasnayd ay u feedhato ugu diyaar garowdo ninkeedii si dee laga yaabo muddo laga maqnaa ee dhici karta aan umuuraha aan iskaba nadiifina markay ogaato de inuu yimi oo kale istixdaadka ayla timaa tastaxida bu rasuulku taasna waa tan uga jeede bal marka waxaan leenahay walow bacdigooda ay nadfi iyo halkan laba yimaadaan ay tahay wax daliilo meesha jira ma jire waxa weeyaan labadoodiiba jaanibkani waa dee taas waa loogu yeedhaya un xalqiguna labada dhinacba waa xalqigaasunbaaba mudan ama wixii kale lagu suulinaye maaha in la yidhaha dee dumarkii oo kale iyaga inay iska googooyeen un taasoo dee barhkood ay yidhaaheen waayo wax nasoo taas iyo wax daliil ma jiraan <clears throat> shaarita gaabinteedna way noo soo socotay axaadiisaaba yar badnaa soo noqnoqon doona cidiyahana dee waa tan aan garanayna waa la guraya laakiin kutubta qaarkood bal sharaxan aan hayaaba halkan ay kuma sugantahe ayaa kayfiya kale khazaliya baa la yimi taasoo oo kale kayfiyay sheegaan in dee fartan lagu bilaabayo haddana sidan loo wadayo taasoo waxaan leenahay muhimku ruuxii inuu cidii iska gura taas waa loogu yeedhaya waana sunno uun marka la eegana inaani dee ku dheeraan oo xadiid baa inoo dambeeya bal dee ruuxu inuu taa ogaadu ilaaliyo oo cala aqal hadduu iskaba daayo inaan afartan cisho aanay kuba dhaafin isagiyo umuurahan kale ama iyada kayfiyada loo gorayo dee bal matalan tayaamunkii oo kale midigta in la horreysayo badaxa la horreysinaya si guud umuurahaasaan uga qaadana laakiin fartaasaa la horreysinaya tanaasaan laga dhigayo taas wax dee iyada waa imaam ghazali oo kale imaam nawin oo kale hadalka waa soo naqliyo o kale waa dhacday bal waxaan leenahay wax in taqliibku waa mudlaqo wax kayfiye gaar ahaaneed iyo maalin gaar ahaaneed sade xadiida daciifa uu kuba yimi maalinta khamiistoo kale in la guro oo kale iyo waa marka uu ruuxu baadiya xaajadiisa ay timaado ayuun baaba ay guritaan ku noqon iyo dee kayfiyada siduu saa gurayana waa taasun e laakiin waa muhimku fitradii bay kaba mid tahay wa wanadfu libdina de waa taa iyadana xadiidka inooguma sugan kollina macnu waa daahir waxna way noo soo socdaan xdثna يحيى بن يحيى وqتيبة بن سعيد كلاهma عن جعفر qال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال أنه قال qال أنس oo markaa أبي عمران baa leh qaala yihi qاala أنس أنس ba wuxuu yihi qaaladaas marka hore dee أبي عمران baan kaba dhigaynay وqita lana waa naloo waqtiyeeyey oo في qaصi shaarب shaaribta gaabinteeda iyo wataqliim اaطfaari cidiyaha guritaankooda wanatfi ibti kilinkilada wixii kala soo baxa googoyntooda la goynayo ama laba rifi waxalqi caanati caanada oo iyo timaha hoose xiiritaankooda oo waxaa adigu dee xawla alfarji iyo korkii iyo ilaa xataa ma iyadna xalqata dumar oo kale daba wixii kasoo baxa waa adigu waabay dee wada gaadhaysaaye alla maxaa naloo waqtiyeeye allaa natruka inaanaan ka tegin akhara wax ka badan min arbaciina laylatan afartan habeen lorta xadiidkan muqita lana muu odhan rasuulka ilaahay iyo imika umuu tiirine waxay la mid tahay uun siiqooyinkii ahayd dee umirna saxaabadu ay kaba cabiraysay sidaasaa nala faray taas oo wuxunbaaba ay tahay lafdigu waa dee mawquuf hadduu yahay xukum ahaan waa marfuuco umirnaadii bay laba mid tahay taasi imika xadiidkan macnaa cidda u waqtiyeysay ee tan u xadeeysay waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa umuurahan uba xadeeyey ee waanay kutubta qaarkood udhaacdayba waqatalanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xagga kalena macnuu maha macnuu inuu ilaa afartan ha gorina macna xadiidku maaha oo ilaa afartan cisho ay gaadho cidiina ha iskaba gurina shaarubtii ha gaagaabinina waxyaalahan kaliya timaha kalena ha iskaba suulinina taa arinku maaha macnuhu waxa weeye ruuxu haddii de inaanu ka teginun ilaa ay afartan la dhaafayso intaa ka horeysa hadduu baahdo waa guraya xadiini halkaa maba jirto lakiin macnuhu ruuxu hadduu daayo yaanay afartan cisho la dhaafin weye hadduu daayo afartan yaan la dhaafine inta ka horeysa dee isagay u taala kolba si dee ay marka ama dherarkoodu ya ama dee isagu u arko lakiin yaanay la dhaafin oo afartan cisho aanay wada marin iyadoonu cidiyihii iskaba gurin ama umuuraha kale aanu iskaba suulin taas baa macnaha xadiidku yahay xdثna محamed بن المثنى qال xdثna yaحyى بن سعيid x وxdثna بن نmayr qال xdثna abي جaميعا عن عbayd اللhi عن نافع عن بن cمر عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal معنaa waxa wey yaحya بن سعيid القطاn iyo cabdاللahi بن نmayr بن نmayr waa محamed بن cabdاللahi بن نmayr abihi bu ka warinaya labadoodaas ba xadiidka iyay ka wada warinayaan جamيعا labadaas u imika sheegayaaye عbayd اللahi ibn cumar ibn xafs ibn cas ibn cumar ibn khadaab weeye oo horeyna usoo aragnay waa nin sikaaru taabiciin mid oo ah, aadna u itqaan badnaa horena aan uga soo yar waranay ama nubdo cubaydulahigaas baa naafic mawlihi ibnu cumar kaba warinaya naafic baa ibnu cumar kaba wariyay marka muxuu ihi ibnu cumar rasuulka ilaahi baa yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh axfu macnaa waa gooya idinkoo ku xeel dheeraanaya weeye ashawaariba shaarubta oo shaaribtii yaana idinku bixin hadde inasaa dadka aan muslimiinta ay yeelaane eh, waxa weeyaan gaabiya laftigan imika gaabin bay noo soo martay halkana axfu baa inta badanna alixfa waa mubaalaqo lagu xeel dheeraanaye laakiin dee barhkoodna waxaabay kaba dhigeen istisaal oo kalo bal matala inta loo joogsado laba suuriyo lakiin laftigaa qasiya iyagoo kuwa fasiraya alfaado kale ayay barkood imaam malik oo kalena muthlutaa kuma tirin jiray in la xiire macnaa in aada loo gaabiyo ilaa ay dibintu muuqanayso laakiin timi ay wax baaqa yihiin waa goyn markaa la goynayo taas bay kuma fasireen axfu shawaariba waacfu sii daaya alixaa garhka oo garhka isaga ha taabanina ee waana taasoo dee sii majuusti iyagu ay yaqaaneen iyo dee qolooyinkii kale gaariyo dee imaka dadka badankooda dadkaa kale kuba dayday xaaladoodu ay tahay inay garhkiina ay xeeraan shaaribtiina la daayo laakiin rasuulkii dee marka la eego dadkii muslimiintaa marka la eego dee wixii shareecadoodu ama shareecadu u jidaystay waa in shaaribtii la gaabiyo aada loo gaabiyo garhkiina la daayo lasii daayo waacfu lixa وxadثnah qتaybaة بن سعيid عan malik بn aنس عan abi bkr بn ناafiع عan abيه عan iبn cmr عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم bal abubakr بn naafic waa xadiidkan buu inagu leeyay baan filaya halkan kitaabka kuma soo noqnoqon doono kunyadiisan un baaba dee markaa mashhuur uu kuba yahay waxaa dhalay un naafican mawla bni cumar ibni cumar xoreeyey ibni cumar baa lahaan jiray oo xoreeyey waana ninka caalimka silsilatu dahabna kuba suganoo dee malik ibnu anas markuu can naafic can ibni cumare maanta eeg imaam malik oo in badan naafic wax ka warin jiray ayaa waxaa udhaxeeya maanta naafic iyo imaam malik inankiisi abubakr ibn naafic oo naafican baa dhalay un an can abihi can ibni cumar can nabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu rasuulki ilaahay amara wuxuu amray biixfaai shawaarib shawaaribtii in la gaabiyo iyadoo gaabinteeda aada loogu xeel dheeraanayo wa icfaai garhkiina la daayo oo lasii daayo weli axaadiida baabkaasi way noo socotaa xadaثna sar bn cثman qala xadaثna yaزيid bn zurayc can cmar bni mحamadi qala xadaثna naafic can ibni cmara qala anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi khalifu lmushrikiina mushrikiinta khilaafa oo axfu shawaariba shawaaribta gooya oo gaabiya aada u gaabiyaba wa awfu halkii acfu lamaadna waa ficilkaad afcaashan rubaaci baan kaba dhigaynaa wa aw hamsadu markaa hamsatu qadci bay noqon wa awfu taam yeela weeye allixaa jamcu lixyatin weeye kollay allaxaana laantoo la fadxiyana waayo jamaca way usoo naqliyeen laakiin kasrada badan allixa welina duruqdaasi way ama xadiisyadii noocani way socotaa xadaثnي abubakr بن isحاaq qala aخbarana بن abi maryama سacيid qala aخbarana mحamed بن jaعfari qala aخbarani اclا بن cabdالرaحman بn yعqub mawlى الxuraqati can abihi abihi cabdالرaحman بn yعqub can abi hurayrata qala anahu qaal qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam juزu gooya ashawaariba shawaaribta waarku imakana sii daaya un weeye waa de imaka irkhaa thoob waa maradii oo lasii daaya ay haydba waarku lixa garhkiina oo khalifu khilaafa almajuusa nimanka majuusta iyo dee wixii laba mida ee iyagu xaaladoodu tan cagsigeed ay tahay ee ay tahayba mثalا inay garhkana ama ay gaabiyaan ama ay xeeraanba ay markaa shaarubtana weyneeyaan ay sii daayaan ay markaa taas khilaafa ayaa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal kolley umuurahani fitradii unbaabay kaba mid noqonayaan iyaguna fitraduna bal matalan de waa taas aynu qeyb kaba mida soo marnay waxaana icfaa lixya uu yahay xitaa xadiisan ba riwaayaadkooda iyo kuwo kaloo inaga maqan ba halkan kuba suganun waayo icfaa awfu iyo wafiru iyo imaka afu iyo arku iyo intaba waa alfaado macno keliya wada le ma wax kaliya looga wada jeedo bal halkan kuba soo wada aroortay in in dee waxa weeyaan garhkii sii daayo oo kale halkana qolooyinkiina sharaxaysa <laughs> waxau yidhaha sheekha ale culimadu ilaa garhka labiyo toban khasro oo aan fiicnayn barhkoodna ay dee aada mar xagga la eego qubxiga iyo karaahada ay u kala xoog badan yihiin ayay sheegeen oo bal haddaan midar ka soo qaato ama aan ka yartiriyo khidaawaa bisawaad ilaa liqarad ljihaad waa iyadoo la madoobeeyo oo kaleo dadka qaar dee madoobeeyaan khidaabaha bisufrati tashbiiha bisaalixiin iyadoo la caseeyo oo kale iyadoo ruux aan u ahayn suno raacitaankeeda aanu uga jeedine bal dadkaa kale saa yeele isu ekeysiya ama isku shabaho ruux saasaa de malaa waktigoodii wey saasa lagu qaato tabyuta bilkibrid iyadoo uu ceraba kaba u caddeeyo intuu waxyaala marmariyo isagoo odaynimadii soo dedejisanayo isle walaa de oday ha lagu qaato halkaa waxyaala aad kuma gudatid wayhami anahu min almashaayikh iyadoo la rifo oo kale la xiiro marka ugu horeysay soo baxaysa laiska googooyo isagoo le wejigaagu dee si si horaba haba ahaado oo kale ceradan dee meelka ugu horeeya ku dhigayo laga googooyo oo kale bal umuura ayuu tiriyey iyadoo dee bal matalan tan ay kaba mid tahay arrinkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka inooguba sheegay waxyaalo kalena sheekhu waa siiba tirinayey waa umuurood ilaa laba iyo toban arrimood bay tiriyay culimadu kaba soo naqlinaya bal marka waxa weeya nu sheegay rasuulka ilaahi sunnihiisii ahaa dariiqadiisii ay ahayd awaamirtana amarka haddaan idhaahna lwujuub uu keenayo waa in dee balgarhkii laba daayo walow xaggaa de ay dee kollay bacd asalaf in dee ahmaal ay lahaa dee kolley imaam malik iyana waa aqwaashii haddii dee ay xadkabax noqoto oo ay keenaysa shuuro aad iyo aada uba dheeraato oo kale iyo waxyaalahaas maha loo jeede dee taas wax waa laga goyn kara ay barhkood lahayn qabdo wax ka siyaadsan lakin inta badan ay doortaa balsideeda in loo daaya haddaanay noqon taas oo kale oo barhkood dee kutubu taraajum ku sugan ibnu kahiir oo kale bidaayihiisa inuu kuga soo naqliyo kaleo dee ay lugihiisa gaadhay oo markaa u wax fuulo laba ay kala noqon jirto markuubka labada dhinac ay ka kala mari jirtay mala waxyaalahaas oo kaleo dee shoore iyo waa umuuro mala toosna umuuray dee soo naqliyaan kutubtaasi waxyaala saasa lakin wixii dee umuurihii caadiga ahaydeen noqon janibkaas waa in la daayo weyn shaarata gaabinteedna waa ta axaadiis aan kuba aragnay welina axaadiis way socotaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi وabakr بن abi shaybata وزهير بن xرب qalo xadaثna wakiع عan زakrya بn abi زaئdة عan مصcب بn shaybata عan dلq بn xabيb عan cabd للahi بn زbayr عan caiشhaةa qalat anaha qalat <clears throat> muscab ibnu shaybata kolley waa nin adigu bal waxa weeyaan ruwaadii kaba mid ahayd dadka iyaguna kolley laba mucaasarooday sikaara taabiciin ee lakin bal matalan taabiciinta atbaacu taabiciinta kamida dalqa bnu xabiibna isagu waxa weeya waa nin adigu labadooduba saduuq baan odhan karnaayo waa nin taabiciintii dhexa ah cabdillah bn zubayr iyo caaisha imika laba saxaabi ba xadiidka markaa ku wada sugan qaalat waxay tihi caaisha qaala rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi cashrun waa xadiidkan sheegayn oo dee fidart fidradu in ama ama inaan intaa kuba koobnayn cashrun toban min alfidrati fidraday kaba mid yihiin wa umuurha de waxa weeyaan sunaba ah ama diintiyaba ah khuluqa fiican ambiyadiina loo wada jideeyey lama wada imanayeen waana umuuro ruuxa bal matalan marka la eego ee gees kalena uu waxa weya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sunnihiisiibuu kuba sugnaanaya itibaaciibaa kuba sugan oo ajri iyo hawaabkaasuu yeelanaya gees kalena markay noqoto dadka dhexdoodii dee suuradiisii iyo wixii iyo nadaafadiisii baabay hagaajinaysaa oo kale oo bal waxa weye haddaba tobankani fidraday kaba mid yihiin qasu shaaribi waicfaau lixyati wasiwaak waa cadagi aan soo marray wastinshaaq lmaa iyadana waa ti halkii waysadaba kuwa soo maray sandaarsigii iyo biyihii oo dee sankii si loo nadiifiyo wey waqasu ladfaari cidyihii oo la guro waqaslu baraajimi iyadna baraajimtu waxa weeye oo bal matalan jamcu burjumatin burjumana meelahan cuqada waa meelaha de adigu mafaasisha ah faro ay kaba laablaabaan dusha sare oo kolkol ama dadka qaarkood haddii hilibkoodu yar badan yahayna dee ay laablaabmayaan oo wasak waxyaalahaasi haddaan loo cinaayoon oon uskag waxaasi ay gelayaan kuwa caynkaasoo la maydho oo bal ama marka la weysaysanayo ha noqoto ama waqtiyada kale meelaha loo cinaayoodo oo la maydho waa isnadiifin iyo ruuxa nadaafadiisu ay midtaaba taaba ay uba noqoto taasba weyaan oo faraha meelahan dushooda ay kaba laabmayaan halkaasna loo cinaayoodo loo ihtimaamo laba maydho bal taasba weeye waxaana uu sheeku culimada kaba soo noqonaya halkan wayulxaqu bilbaraajimi ma yajtamicu min alwasaki fi macaadif اludun waqacr الsimaq fayuzilu bilmasx oo waxaa kaloo baraajimta imika halkan minanadaafa looga jeedaaye la haleeshiinaya oo la mid noqonaya waxyaalaha meelaha ay wax ku ururi karaan wasak ama uskag ama waxyaala ay kuwa ururi karaan ay kaba midtahay dhegta meelahooda dhegaha de inahan meelahan yar laablaabmaya ee dhegahoo kalo haddaan ruuxu cinaayoon waxyaala ay kuba hadhi karaan ama wuxuu leeyahy qacrasima xataa cakawga ama gudahan halkan dhegta oo kale e waa inuu iyadana nadiifiyo waaba intaasoo taasi xataa samcigiisii ay dhib kuba keento oo kale waxa lamida bu leeyahay meel kastoo bedanka sanka gudihiisi oo kale meel kastoo jirka oo haddii aan la ogaan la ilaalin la nadiifin dhiidkan iyo boodhkan iyo waxyaalo ay dee ku reebayaan ama dee markaas ay dee wasaq iyo uskag iyo waxyaalo noqonayo o dhan umuuraha in loo cinaayodo waa bal matala si nadaafada ilaalinteedi o de waa shareecadeena waxyaalihi ay laba timi wanasfu libiti kilikiladii oo timaheedii la googooyo waxalqul caanati caanada oo la xeero wa intiqaas lmaay waa istiijadii biyo lagu istiijoonayey saasaa lafdiga laynoogu fasiri doonaa oo wakiicuu kuma fasiri doonaa imaamkaasi markaa macnuhuna waxa weeye walow se inoo dambaysa ruuxu markay wax kaba yimaadaan hadduu uxun iskaga masaxo daahira oo dee yar adagoo wixii ka suulinaya ay jaa-is u tahay xataa isagoo biyo helaya haddana ee asartii un baa suulayse cayntiina baqaaya ayuun baa kollay jiraysa oo biyaha waa de wa meeshii bay cayntiina way suulinayaan way kaxaynayaan asartiina way kaxaynayaanbo nadaafo dhan baa kuba sugnaanaysa haddaba istinjadii iyada axkaamteedna way noo dambaysaaye oo weliba biyo lagu istinjoodo ayaana fitradii kaba mid ah qaala zakariya zakariya waa ninkaa ina abi zaa-ida horena aan usoo aragnay wakiic sheekhiisa ah qaala muscabun muscab baa wuxuu yihi muscab ibnu shayba ina sagaal buu imika halkan tiriye wanasiitu alcaashirata sii tobnaad waan iloobay xadiidka way la socotee waan iloobay ilaa an takuuna almadmadata inay luqluqashada tahay mooye kol haddii istinshaaq jiro ee afkiina in la nadiifiyo luqluqashada inay tahay mooyaane tii sagaalaad waan iloobay qaadiciyaadiya waxay halkan yidhaahaanba waxaa laga yaabaaba taa tobnaad inay tahay khitaankii oo xadiidkii hore inoogu sugnaa halkana aan kuba sugnayn inay taa tahay waayo xadiidkii hore khitaanku inooguma jiray halkana lama socdo zaada qutaybatu qutayba wuxuu ziyaadiyey qaala wakiicun wakiic baa wuxuu yihi waayadda qutayba iyo abubakr ibn abi shayba zuhayr baa xadiidka wada warinayay markaa qutayba muxuu siyaadiyey wakiic ibn ljarax baa wuxuu yihi intiqaasu lmaai yani istinja istinjadii biyo lagu istinjoonayey ayuu uba jeedaa waxadaanah abu qurayba qaala akbarana bn abi zaaidata can abihi maanta nin baa soo kordhay adigu waa xanfilayana horeynu usoo aragnay waa nin siqaahun zakariya bn abi zaa markii hore inooguma sugnaa wakiic baana kama warinayo sheekhada muslim u sheekhahaa maanta sheekhan muslim ee moxamed ibn lcalaa ina abi zaa labadoodaba eeg zakariyana ina abi zaa la yidhaha inan uu dhalo yaxya la yidhahna ibnu abi zaa-ida la yidhaha san ibnu numayr ba imaka maxamed ibnu cabdillahi ibnu numayrna ibnu numayr baan in badan ku arkaynaa aabihiina waaba ibnu numayrkii kuwana waa saas oo kale ibnu abi zaa zakariyana ibnu abi zaa waa la yidhaha inankiisana kolkol awowgii baa loo tiriyaa yaxya maantana yaxya kuma sugan aabihii kaba warinayo akhbarana ibnu abi zaaidata can abihi oo zakariye weeye aabahani can muscab ibni shaybata fi hada isnaadi milo hayra lakin anahu qaala wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya ibnu abi zaaida qaala abuhu aabihi baa yihi wanasitu lcashirata riwaayada hore waxay noogu sugnayd zakariya ibnu abi zaaida inuu ka warinaye muscab kollay tanna taasaan kuba xambaaraynaa oo waxaa dhici karta halkan in dee aabihii markaa xaaki un buu ahaa mascab buu kaba soo naqlinaya inay riwaayadiisa kaba dhacday imaka aabihii ka iloobay maaha sheekhiisa mascab ibnu shaybe ayaa iloobay taasaana riwaayada hore inooguba caddayd tanna bal markaa taasun baan kuba xambaaraynaa wey walow imaka halkan ay tahy aabihii kaba soo naqlinayo inuu leeyahy anaa iloobay tii tobnaad bal umuru kolley waa xafilayaa waa inoo yar wadacad yihiin baabkana waan raacinaya baabاlistidaabati waa istinjadii ayuu baabkeedii yahay alistidaaba waa alistinja lakin dee laftiga istinja inta badan biyaha oo loo isticmaalo istidaabana biyo haddii la isticmaalayo haddii dhagxaan iyo wax lamida la isticmaalayo sida istijmaarka oo kale loo isticmaalo wixii aan biyo ahayn intaba waa taasba weeye haddaba baabkeedii weeye waxaan ka yar gaarsiin karan ka yar gaarsiinaya kolle xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyaةa wakiic can اlacmashi xa وxadaثna yaحya بn yaحya wlafd lah qala akbarana abu mucaawiyaةa can اlacmashi can ibrahima can cabdiلرaحman bn yazid can salman qala anahu qaal salman ba waxa weeyaan cabdiرaحman bn yazid ba wuxuu yihi isagoo salman ka warinaya qaaladna cabdiرaحman baan ucelinaya ibrahimna waa ibrahim ibn khayr cabdiraxmaan ibn yaziidna kollay waa imaam isagaa nin isagana ay qaraabo ahaayeen oo de qoloyigii de walow ay isku reerna ahaayeen abtiyadiinaba ahaa aswad ibn yaziid oo isagana aan soo maray waxa weeyaan waa walaalkii oo adigu waa qoys ama niman weeye dhowrahoo cilmi iyo camalba wada lahaayo aynu kollay kitaabka kusoo araragnay de aan ararki doonana wuxuu yihi salmaan ba waxaa lagu yihi qiila lahu qad callamakum uu idin baray nebiyukum nebigiinii salى اllahu عalayhi wasalama kula shayin wax kastaba xataa alkhiraa'ata xataa haba noqoto sida loo gudanayo xaajada taasna waa idin baray oo alkhira'atu imaka waa maserkii hay-a weeyaanoo waa kayfiyadii de bal loolaba imanayo ama khiraa'adii waxyaalahaas khaasatan aadaabteedii weeye oo waa maha dee si kale saa u fadhi waa aadaabteedii iyo waxyaalihii ruuxa loogama baahnaa inuu ilaaliyo tii weeyaan oo laftiga alkhilaaatu marka san oo kale ay u taalo khaadna ay kasirsan tahayna waa kayfiyada ayay noqotay ama hay-ada haddii la yidhaha markaa laba yidhaaho iyadoo ta'da la gooye alkhiraau ama alkharauna waa waxan ghaa'idka ah ee soo baxaya naftiisaaba loo isticmaalaa haddaba imaka waxa weyaan waa hay-adii iyo si ay u gudan lahaydeen iyo aadaabtii jaanibkaas waa idin bara iskaba daa wixii kalaba qaala wuxuu yidhi marka waxaa odranaya cabdiraxmaan oo salmaan inooga warinaya faqaala salman baa taa kuba u jawaabo wuxuu yihi salman ajal waa ha laqad nahaana waaba tan aadaabtii uu baray laqad nahaana wuu naga nahiyey an nastaqbila inaan ula jeedsano alqiblata qiblada liqaa'idin gaa'id oo waa dee saxaradii aw bawlin oo anagoo dee xaajadayadii gudanayno waxyaalaha aan wax kamidi nagaba imanayaan inaan xaggii qiblada ula jeedsano rasuulku uu noo diiday aw an nastanjiya inaan istinjoono oo bilyamini gacanta midig aanu ku istinjoono ama wax iskabiin ha noqoto ama maydhitaankiiba haba noqote taasna uu noo diiday oo an nastajiya inaan istinjoono biaqala wax ka yar min halaaثati axjaari saddex dhagax oo ruuxu haddii aanu biyo ku maydhahayn wixii ka soo baxay uu wax iskaga biinayo wax saddex dhagax ka yar inaan waxa weeyaan uu iskagaba biiyo oonu ku istinjoono rasuulka ilaahi wuu noo diiday umuru way noo socon doonaane bal horta waan sii raacin doonaa axaadiida aw an nastanjiya inaan ku istinjoonona wuu naga nahiyey birajiic nisaalo waa xayawaanka oo kale dee waxyaalahan rawska iyo digan iyo saalad iyo waxyaalaha aw bicadmin ama laf inaanu wax iskaga biino weeye oo aanu ama waxaa dee rawska iyo saalad iyo waxyaalahaas aan iskaga biino wixii naga soo baxay ama aan laf iskaga biinona rasuulka ilaahi wuu noo diiday axaadiis way noo socotaan xadaثna mحamed بن mثنى qال xadaثna cabdالرحمن qال xadaثna سfyاn عن الأعمش وmaنصور عن إبراهيم عن cabdالرحمن بن يزيد عن سلمان qاaل سلمان ba wuxuu yihi أنه qاaل qaala lana المشhrikuuna nimankii gaalada haba waxay nagu yidhaaheen oo de waana mid iyaa kaba mida ku yidhi ini anigu waa mid buu ahaa de iyaa kaba mid ah anaa waxaan arkaya kollay ususha nastan baa wada dhacday qaala mushrikuuna macnaa wa qaala lana qaa'ilun min almushrikiina markaa dheh ku qaa'ilo mushrikiinti kamida wuxuu yihi inii anugu araa waxaan arkayaa saaxiibakum rasuulku ujeedaa saaxiibkiinu yucallimukum inuu idin barayo wax xataa yucallimakum ilaa idin baro alkhira'ata kayfiyada iyo hay-ad aystaa khiraa'adaba idin baro faqaala wuxuu yihi markaas najalha inahu nahaana wuxuu naga nahayey an yastanjiya inuu istinjoodo axadunaa midka anaga naga midi biyamiinihi midigtiisa uu ku istinjoodo taa waa nagaba nahiye aw yastaqbila inuu ula jeesto marka uu xaajadiisaa gudanayo alqiblata qiblada uu ujeestana uu naga nahiyey wanaha waanu nahiyey can irawsi waa saale iyo digan iyo waxyaalaha in wax la yskaga biiyo iyo walcidaami lafaana uu nahiyey rasuulki ilaahay salawaat wasalaamu calayh wa qaala waxaanu yidhi laa ystanji yaanu istinjoonin axadukum axadkiin bduni biduuni ثaلaثaةi axjaari waa marka uu iskaga biinayo waxaan de adigu biyo waxaan ahayn uu isticmaalayo uu iska biinayo wixii saddex dhagax wax ka yar yaanu ku istinjoon ama aanu iskaga biin taas bu ihi axaadiisna weli way socotaa kollay mar baan waxoogaa ka yar eegi doonaa xadaثna زهير بن حرب qال xadaثna روح بن عباadة qال xadaثna زكريا بن إسحاq qال xadaثna أbو الزبير أنه سمعa جابرا يقول نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu mqlay jابر oo leh rasuulka ilaahay uu nahiyey أn يتمسxa in la yskaga biiyo بcظم lf aw ببcrin saalo oo waxa weeyaan in la yskaga biiyo lf ama waxa weeyaan saalo rasuulka ilaahay waa nahiyey axaadiثna waa taa xadiidka salmaanna inoogaba sugnaa وxadaثna زهير بن حرب وبن نmayri qala waxay yidhahdeen xadaثna سفyاn بن عuyaynةa x qaala وxadaثa mslim ba leh وxadaثna yaحya بن yaحyى wlfd lahu lafdiga yaحya بن yaحya tamimi ba leh qaala wuxuu yihi yaحyى qultu لسفyاn بن عuyaynata waxaan ku idhi samicta الزهriya samicta miyaad maqashay aلزهriya ydkuru xaal uu sheegaya can caطاء عن cطاء بن يزيد alaysiiye عن أbي أyuba أن النبya صلى الله عليه وسلم qاala inuu yihi إذا أتayتم haddaad timaadaan alغاaئda غاa'dka waa meeshii xaajada lagu godanayo asalka hore luqada غاa'd waxaa la yidhaahaa meesha godan ayaa غاa'd luqada la yidhaahaaba lakiin markii dambe غaaliban dee dadku markaanay kanifiye wax lahayn dee meel ay dadka indhahooda kaga qarsoomaan bay la fadhiistaan meelaha godani waa meelihii lala fadhiisanayey wixii insaanka ka soo baxayey ayaa magaca meeshan dee lagu gudanayo baa lagu magacaabaye asalka hore qaa'idku waa almakan lmudmainu min alardi imanka taas baa tegitaankii noqonaysa waa meeshii xajada kuudoonaysa markaad tagtaan falaa tastaqbilu qiblata qiblada hawla jeedsanina oo ha u jeedsanina walaa tastadbiruha dhabarkana ha u duinaya dabada xagga qiblada bibolin walaa qaa'idin iyo saxaratoona hawla jeedsanina walaakin shariqu waa dadka qibladoodu ama ay januubkanta ay januub ama sidan oo kale dhinaca waqooyi tahay madinana de inagii xaggeenaas ayay kasii xigto xaggeenay usoo jeedsanayeenoo oo innaga isla markaa xukum noqonayna ee dadka kale ka duwan ee jiho kale u jeedsanaya ama bari ama galbeed xaalkoodu waa isbedelayaaye walaakin shariquu baryaysto xagga bari u jeesta aw garibuu ama galbeedaysto xagga galbeed u jeesta taas buu yihi o waa dadkii adigu jihadooda aanay sharqi ama qibladoodu aanay sharqi ahayn ama garbi aanay ahayn baa tan ah sia inaga oo kale iyo reer madiina iyo dee wixii laba mid ah ama januub ay tahay qibladu ama shimaal ay tahay qaala abu ayub abu ayub ba wuxuu yihi saasaa rasuulka ilaahay yihi xadiidka faqadimna sham dee madiine markaa xaaladooda waktigaa horena kaniifyaba may lahayn iyagaaba ikhtiyaar u lahaa jihaday ujeedsanayaan iyagaaba ikhtiyaar u lahaa jihaday ujeedsanayaan berigii dambe maanu sham nime bu ihi oo fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida kaniifyo waa jamcu mirxaadin asmaada bay kaba mid tahay maraaxiid qad buniyat la dhisay qibala qibla se loo dhisay looguma fadhiisanayo ayaa xaggii qibladii ubaabay kuwa toosantah ku jaaysan tahay marka muxuu yihi ab marka abu ayub alansari fananxarifu waanu leexanayna canha oo ujeedadu iyagoo isbarbariya si kale ufadhiista wanastakfir llah de inay waaba halkiisii loo dhisay e intaan isbarbarino oon qibladii iskaba duno ayaan ilaahayna subxaana watacaala inuu naga dhaafo aan weydiisanaynay marka qaala wuxuu yihi nacam ha qaala nacam waa maxay qaala nacamta nacamaad su-aashana halkay ku jirta jamil sax weya mawade sufyan waana dee taas yaxya muxuu ku yihi sufyaan ibnu cuyeyna samicta zuhriya yadkuru ma maqashay zuhri o can cadaa xadiidkaa ka sheegaya markaa jawaabtii imika zuhri weeye inagu ku dul aqriyay suudi imika sanadka umuu sheegin waa ti qiraac cala sheekh kale iqraarka waxba laazimna ma halku xataa markan uu ka aamusana riwaayada waa caadi bay ahaan layd waa karoon marka qaala wuxuu yihi markaa zuhri nacam ha oo waad maqlay caطa ibn yaziid oo abu ayub xadiidkan kaba maqlay oo saa ugaba warinaya ayaan maqlay taasba weeye bal xadiidkana aan ya raaciyo <clears throat> وxdثna أحمد بن الحسن بن khراش qال xdثna cمر بن عبدالوهاب qال xdثna يزيد يعني بن زريع qال xdثna روح عن سhayر عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة waa سند dheer ba sideed baa u gaadhay عن أبي هريرة عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال أنه qال kale aimada qaarkood sanadkan kalan bay kaba keeneen sa iبن cmاr shahيد iyo qolooyin oo waxay leeyihin raggii badankooda يزيد raggii kaba wariyey يزيد بن زريع xadيidkan kaba wariyey ninkan cmar iبn cabdilwahaab aan ahayn iyagu xadiidka siay ku wariyeen muxuu ahaa xadaثna rawxu can mحamed iبn cajlan suhayl lama garanayo xadiidka riwaayo kuleh waayo xadiidkan waa xadiiث mحamed iبn cajlan isagaa ruwaada kale ay kuma wariyeen Eh, lakiin suhayl oo kale malaa dee kolley khalawkana waxay leeyihin cumar ibn cabdiwahaab bay uga tiirinayaane eh, bal waa taasoo oo adigu muhimku dee xadiidka duruqda kale aimada ay kuma wariyaan waa taas walow imaam nawowi halkan jawaabtiisa ay tahay ay tahay dee eh, labada siyoodba inuu xadiidka suhaylna warinaye maxamed ibn cajlaanna warinaye suhaylna riwaayadiisu ay yar tahay moxamed ibn cajlaanna waayo aimada kale sa abu daud iyo tirdi nasaa iyo dariiqa kalun bay kuma gaabsadeen taa kale ay badan tahay waa jawaabta nawowi dee qoloyna waxay leyihin xadiidka waa xadiidka moxamed dariiqa suhayl laguma garanayo qaala wuxuu yihi marka can abi hurayrata can rasuuli llahi salى الlahu alay slam qaala ida jalasa hadduu fadhiisto axadukum axadkiin uu fadhiisto oo markaa calaa xaajati xaajadiisa korkeed oo dee kaada u fadhiistay ama saxaraba falaa yastaqbil qiblata qiblada yaanu ula jeedsan waxa uu fadhi markaas yaanu qiblada ula jeedsan walaa ystdbirha xagga dhabarka iyo mana iyaanu uba duwin taas buu yihi kollay axaadiisna way noo yar socotaa baabkuna u yar dheeraaday waxaan leeyahay casharka kale madaxiisa ayuuman insha allahu tacaala yar masalada iyo talkhiiskeeda waayo maka waqti dheer baan fadhinay ayuun baan yar eegi doonaa khaasatan masaaishan axaadiista qaarkood sida laisugu geynayo istiqbaalkan qiblada iyo istidbaarka laynaga ma mutlaq ba oo haddii kaniif ay tahay iyo meel dhis ay tahay iyo hadday banaan tahay waa isku mid mise waxbaa udhaxaynaya bal kolley waa masaaisha insha allahu tacala aan waxoogaa yar eegi doono wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an